si u qoran baan aniguna masale kale ka hadlay masalaa meesha ku qornayd anna malaha degdegii masale kale un baan eh, macneeyo masale kale un baan ka warramay sheekh darsiga mutaabaceeye oo reer jabuutiya sheekh sulaymaan la yidhaha ilahay khayra siiye ayaa igu soo baraarujiyey halkaas saasaad u sharaxday ma saasay noqonaysaa waa markii aynu ka hadlaynay eh, xaakimku markuu farad yeelo eh, meherka wayushtarau cilmu lqaadi biqadrihi amaa rida azawjayni bimaa yafriduhu falaa yushtarad cibaaradaa dambe markii aan fasiray waxaan ka waramay zawjeynku inay qadru maharilmiliga garanayaan ma sharibaa taasina waa masale kale oo waa sidaanu sharaxay laakiin masaladan de meesha sheeku ka hadlaya maaha amaa rida zawjayni raalli ahaanshaha labada zawj bimaa yafriduhu ay ku raali noqonayaan waxa uu qadarayo xaakimku wey xaakimku wuxuu qadarayo inay ku raali noqdaan falaa yushtarau lama shariyo oo de qaadigii isagaa laga doonaya inuu mahrulmiligii uu jaangooyo markuu mahrulmiligii daru yidhahdo meherkii waa intaa inay ku raalli noqdaan waxba shardi maayo way ku qasban yihiin wixii qaadigu uu xukumo wuxuu ihi faslu fii axkaami alqasmi wanushuus fasalkani wuxuu ku saabsan yahay axkaamtii qaybinta habeenada dumarka loo qaybinayey iyo amardiidadii dumarka xaggooda ka imanaysay waa kan wuxu uhi walawalu min jihati الزawji waاthaani min jihati الزawjati walawalu ka hore oo qaybinta i min jihati الزawj xagga ninka ayaa dee laga rabaa ayuu ka imanaya oo ninka ayaa laga rabaa inuu dumarkiisii habeenadii u qaybiyo waاthaani kan dambaadoo kan labaadoo amardiidadayihi min jihati الزawja xagga xaaska ama gabadha ayuu dhankeeda ka imanaya iyada arin markaa ku yimaado weeye inay ninkeedii amarkiisii ay diiddo wa macnaa nushuusiha nushuuska la sheegaya gabadhii naashisad bay noqotay la leeyahay macnaheedu waxa weeye irtifaacuha inay iska sarraysiiso can adaa'i alxaqi inay guddo xaqi alwaajibi calayha ku waajibaya lagu lahaa xaqii ninkeedu uu ku lahaa inay iska weynayso oo ay iska sarraysiiso oo xaqii ninkeeda ay diiddo weeyaan nushuusku waidaa kaana hadday ku sugan yihiin fii cismati shaksin qof magantiisa waxaa loo jeedaa un yanii yani hal nin uu wada qabo zawjataani laba dumara fa akara iyo wixii ka badan laa yajibu calayhi ninkaa ku waajibi maayo alqasmu baynahumaa inuu labadaa dumar aw baynahunna labadaa dumara ama kuwa ka badanba inuu habeenadii u qaybiyaa ku waajibi mayse buu yidhi xataa ilaa heer low acrada canhunna hadduu iskagaba wada tago oo uu masaajidkaba isaga hoydo aw canilwaaxidati ama middii kii midda keliya qabay uu midii isaga tago oo maaragtay meel kale iska seexdo oo falam yabit cindahunna markii dumar badan uu qabay aanu agtooda u hoyanin oonu lab maaragtay gurigoodii usoo hoyanin walaa cindaha kii midda qabayna haddaanu midii u soo hoyanin lam yasam dembaabi maayo yani halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa ninkii gabadh ama wax ka badanba qabay inuu u soo hoydo miyey sidee bilowgaba miyay ku waajibaysaa waa maya baa la leeyahy way iska bannaan intii aanu weli midna u hoyanin inuu meelo kale iska soo seexo meel kale isaga hoydo sidoo kale kii mid qura qabay inuu meelo kale iska soo seexdo meelo kale isaga hoydaa ama guriga hooyadiiba iska seexda ama iska dego loo diidi maayo walaakin yustaxabbu waxaase sunno ahoo wanaagsan allaa yucadilahunna inaanu ka madhnaysiinin min almabiiti inuu u hoydo hoyaatinka u hoyanayo inaanu ka madhnaysiinoo aanu maaratay iska dhaafin ayaa wanaagsanoo uu u hoydo wakada alwaaxidatu aydan markay mid keliya tahayna waa saasoo kale uun markaas siday eh, maaragtay taciil la-aantiisay ku imanaysaa bian yabiita cindahunna inaanu cadilina waxay ku dhacaysaa inuu dee dumarkii faraha badnaayo qabay ama labadii ama saddexdii afartii uu u wada hoydo mid walba habeenkeeda aw cindaha mid quro qabayna inuu iyada habeenkeedii habeen walba dee uu isaga hoydo ayaa markaa wanaagsan waadnaa darajaati alwaaxidati hadday mid keliya tahay oo keligeed uu qabo darajada ugu hoosaysa ee maarata uhooyaatinku allaa yukhliyahaa waa in aanu ka madhnaysiinin kulla arbaci layaalin afartii habeenba can leylatin habeen afartii habeenba inaanu habeen ka qadin ayaa ugu hoosaysa sunnaha aynu sheegaynu leenahay dumarkii in la dayaco ama la cadilo oo laysaga tago ma wanaagsana cadilaad la-aantii waxay ku imanaysaa hadday keligeedu un tahay gabadh labaad aanu qabin in afartii habeenba uu habeen u soohoydo sunihii maarata waa wey halka ugu hooseysa saasay noqonaysa hadduu habeen walba u soohoydana kasii fiicande ama habeen dhaaf ugu soo hoydo marka idan mar haddaanad midba u hoyanin afarba aad qabtid midna haddaanad u hoyanin laguma odhanayo waa dambaabte marka qaybintu goorma imanaysaa markii mid loo hoydo ayay kuwii kalena aq yeelanayaan waa kanoo wataswiyatu simidda la simayo filqasmi xaggii qaybinta bayna zawjaati dumarkii la wada qabay la simayaa waajibatun arrin waajiba weyn wa tuctabaru waxaa la fiiriyaa altaswiyatu xagga simidda bilmakaani taaratan goobtana wakhti baa la fiiriyaa wa bizamaani ukhraa mar kalena xagga wakhtiga ayaa laga fiiriya ama almakaanu xagga goobta fa الجمع bayna zawjatayni laba dumara in la isugu keeno fa akara iyo wax ka badan fii maskanin waaxidin guri keliya inuu dumar uu wada qabo uu hal guri isugu wada keeno lama ogola ilaa biridaa iyagoo iyagu ogolaado ku raali noqda mooyaane markaa mid waliba waxay horta xaq u leedahay inuu guri gaar dejiyo taasi waa waajib gabadh walba inuu guri gaara guri gaar waxaa loo jeedaa de meel jiifqolkii jiifkana leh halkii la fadhiisanayeyna leh jikadii iyo meeshii wax lagu karsanayey madbakhiina leh xamaamkii wixii loo baahnaana leh intaasoo iyada u xidhan oo iyadu markaa ay markaa waxa weeye keligeed ay de markaa leedahay oo cid markaa la sheeganaysa oo la degan aanay jirin intaasay xaq u leedahay mid waliba ama aman lakiin hadday dee ku raalli noqdaan guri weyn oo qolalla inay wada maarata iska wada degaan la diidi wa ama azamaanu xagga zamanka markaynu ka fiirinaynana faman lam yakun xaarisan maalan qofkii aan ahayn xaaris ama waashmaanka aynu idhaahno ama ilaaliyo qofkii aan ahayn fa cimaadulqasmi udubdhaxaadka qaybintu fii xaqihi markaynu isaga dhinaciisa ka eegno alleylu waa habeenka qaybintu xagga habeenkay noqonaysaa markaanu waashmaan ahayn wanahaaru tabacun lahu maalintuna habeenka ayuunbay daba socotaa waman kaana xaarisan qof kale laakiin shaqadiisii ay meel ilaalinaya facimaadulqasbi fii xaqihi isaga udubdhaxaadka qaybintadhinaciisa marka laga eego qaybinta isaga laga rabo udubdhaxaad waxa u ah annahaaru maalinta waleylu habeenkuna tabacun lahu maalintii ayuunbuu daba soconaya marka macnuhu waa maxay de ninkii inuu soo shaqeeyaa la doonaya markaa shaqadii marna maalin bay noqonaysaa marna habeen hadday shaqadiisu maalin tahay wuxuu markaa dumarkii u qaybinaya waa habeenada ilan maalintii waa kan maqane marka habeenkiibaa asal noqonaya habeen walba maalinkii ka dambeeyeyna wuu daba soconayaayo tii habeenkaa lahayd baa maalintanna wixii wakti laga helo yeelanaysa kuwii kale ma yeelanayaan asalku waa habeenkii laakiin kii shaqadiisu ay habeenkii ahayd isagana asalkii wuxuu noqonayaa dee maalintii maalintii wuu soo hoyanaya uu soo rawaxaya marka maalinti maalmihii buu qaybinaya maanta heblayaale barina heblayaale wahaa kada habeenkiina wuxuu noqonayaa habeen markaa isagu iska tabaco aan asal ahaynoo tii maalinta lahayd ayaa habeenkana wixii wakti laga helo yeelanaysa laakiin waxaa u asali maalinta ayuu noqonay marka sheekhu inoogu sheegin dee goormay qaybintu waajibtahay qaybintii waxay waajibaysaaba inu nidhi markii mid uu uhoydo intii kalena inuu u wada hoydaa waajib bay noqona laakiin intaanu midna uhoyanin oo inaga nidhi dee meeshu iska seexan karayo walaa yadkhulu u geli maayo azawju ninkii laylan habeennimo waa markii ayib laylan buu yidhi waxaynu ka soo qaadanaynaa kii markaa waashmaanka ahaa ee habeenkiisu uu tabaca ahaa laakiin haddaynu ka soo qaadi lahan kii markaa shaqadiisu de ay maalinta ahayd ee habeenkii soo hoyanayay halkani nahaaran bay noqon lahay markaa walaa yadkhulu zawju ninkuu soo geli maayo leylan habeennimo waa haddii uu qofkan yahay qof waashmaana oo habeenkii shaqeeya ama maalinimo soo geli maayo hadduu yahay kii marka maalinimada shaqaynaya calaa hayri lmaqsuumi lahaa tii wakhtigeedii la joogay kuwa aan ahayn u geli maayo ligayri xaajatin iyadiioo aanay dani jirin fain kaana lixaajatin hadday dani jirto ka ciyaadatin sida inuu soo booqanayo yar xanuunsanayso iyo wanaxwiha wixii lamid ah lam yumnac loo diidi maayo min adukhuuli <coughs> inuu u galo tii wakhtigan lahayd maahe tii kale markaa dee baahidu ay keensatay ama dantu ay keensatay inuu u galo inuu u galo mar haddaanu waktigu waktigii asalka ahaa ahayn ila waktigana waktigii asalka ahaa maaha oo inagii nidhi hadduu maalintii shaqeynaya habeenkiiba asala hadduu habeenkii shaqeynaya maalintiiba asala waktigii asalka ahaa imika lagama hadlayo ee waktigii soo raaca ahaa marka ay arintu tahay hadduu dan u yeesho tii ulahaa maahe tii kale wuu u geli karaabaa layi way yar xanuunsanaysaa inuu soo yar eegu doonayaa khamiis baa ka yaalla kitaab baa ka yaalla oo u baahan inuu soo qaato marka inuu galo oo de maar dantii ka soo qabsado waa loo ogolyahay mar haddaanu waktigu ahayn waktigii asaasiga ahaa waxiina idin markay arrintu haddaba sidaa tahay in taala hadduu dheeraado mugsuhu ninka nagaanta uu meesha ku nagaanaya hadduu dheeraado gurigii badan uu ku nagaado qadaa qallaa ku waajibaya min nowbati lmadkhuuli calayha doorka ama wakhtiga ay leedahay tan loo soo galay wakhtigeeda doorkeed markuu yimaado ayaa laga qallaynaya mila mugsihi intii uu iyada la joogay in leeg baa tii dee wakhtigan lahayd uu u qallaynaya fain jaamaca haddii ninkii gurigan danta u yeeshay galay uu jimaac la yimaado markaa galmaba uu sameeyo qadaa zamana aljimaaci waxaa laga doonayaa inuu tii kale u qalleeyo wakhtigii uu halkan ku qaatay wakhti leeg iyadiina laa nafsa aljimaaci laakiin jimaaca laftiisii qalleen la odhan maayo jimaaca laftiisii qalee la odhan maayo lakin wakhtigii aad halkan ku qaadatay intii in laeg yaa lagaa doonayaa baa laleeyahay tani maalinteedu markay timaado inaad tii kalena aada u qallayso ilaa an yaqsura zamanuhu in wakhtiga hawshan uu ku guta wax aad u gaaban ahayd mooyaane falaa yaqdiihi markaa waxba qalle ku waajibi maayo marka jimaaca sidiisa loo qallayn maayo oda isagu raqbadii iyo qofka nafsadiisii bay ku xidhan tahay laakiin wakhtigii uu gurigan ku qaatay mar hadduu dheeraaday waxaa la doonayaa tii kalena intan maalinteedii looga jaro intaa in leeg waxaasoo dhammina maxaynu nidhi waa markuu yahay wakhtigii soo raaca ahaa ama wakhtigii asaasiga ahaa iyada lamaba ogolaba oo markaad habeenada qaybisay tan habeenkeedii inaad kuwii kale soo yar marmarto oo soo yar saasalaantood xaaladahooda soo eegto lama ogola haddii aanay daruura jirin baa la yidhi xaaja halkan inoo qoran xaajadu waa wakhtigaa soo raaca laakiin wakhtiga kale asalka ah markay daruura taaganta haddii sakaraadki maaragtay hayo o dee xaaladeedu ay liidato markaasoo kale aad u tegi kartaabaan oo xaalad daruuro ah ay ku jirto haddii kale dee telefoonkula hadashaya iyo cid u dirtayaaba adigii laguma ogola waktigan waa laleeyahay qof kalaana adiguba melihin mar haddii laleeyahay saa doonto kama yeeli kartid waa inaad u fasax qaadato haddaad doonaysa inaad u tagto waa inaad fasax asaa jirte maxaan yeelaa haddii markaa dee lagu fasaxo waad soo mari karaysa waidaa araada doono man fii cismatihi zawjaatun ninkii dumar dhowra qabay asafara safar hadduu doono aqraca baynahunna dumarkii wuu u qori tuuraya waa markuu doonaya mid kamida kaxaysto ama haddaanu doonaynin dee wuu iska tegaya isagoo qori tuurin lakiin hadduu doonaya inuu qaar ka mida qaarna ka tago markaasaa uu qori tuuraya wa kharaja ay saafara bilatii takhruju laha alqurcatu waxa uu kaxaysanayaa u la safrayaa tii qorigeedu soo baxay walaa yaqdii qallayna maayo qallo lagu yeelan maayo asawjulmusaafiru ninkaa markaa safray ee dumarkii mid ka mid a kaxaystay intii hadhay u qallayn maayo muddata safarihi muddadii uu safarka ahaa dahaaban ee sii socodka ahayd muddadiisii socodka ahayd ee la socday la sii socday qallayn maayo fa in wasala hadduu gaadho maqsidahu meeshii u dan lahaa oo wasaara uu noqdo muqiiman mid halkaa ku nagaaday oo iqaamadii markaa xukunka bedeli jirtay uu la yimaado bianna waa waxay taasi ku imanaysaa inuu niyoodo iqaamatan mu'ahiratan nagaad markaa keena markaa raad saamayn ku yeesha axkaamtii awala safarihi ayuu markuu safarkii sii curinayeyba wuxuu niyeysnaa magaalo hiblaayo markuu gaaro inuu shan cisho joogo uu u shan cisho halkaa de waa afar cisho meeshii la joogayaa waa meel markaa waa maxallu iqaamay noqonaysaa axkaamtii safarku halkaa way kabmaxaw ma jirayso oo nin magaaladiisii joogoo kale ayaad noqonaysaa kol haddaad afar maalmood iyo wax ka badan magaaladii joogayso markaa markii uu safarka baxayba haduuinuu sii niy hadduu sii niyeysnaa halkaa markaad gaadho afar cisho joog ama shan cisho joog markuu meeshii galo muqiim buu noqday aw cinda wusuuli maqsidihi ama markii hore muu niyeysnayni markii uu meeshii yimid uu dan lahaa ayuu wuxuu niyooday inuu afar cisho ama wax ka badan uu halkan joogo aw qabla wusuulihi ama intii u dhexdaba soo socday aanu soo gaadhin ayuu sidaa niyooday kadibna meeshii buu tegey qadaa ninkaasi wuxuu qallaynayaa muddat aliqaamati muddadii uu halkaa ku nagaa kuwii kale wuu u qallaynayaa in saakana waa hadduu u hoyday uu la deganaa almasxuubata macahu tan soo kaxaystay tan soo kaxaystay hadduu u hoyanayay uu la deganaa waxaa la doonayaa dee ninkaasi musaafir muu ahayn muqiim buu ahaae muddadii uu halkaa muqiimka ku ahaa dumarkii kale inuu iyagana uu u qalleeyo in saakana almasxuubata macahu buu yidhi waa la deganaa tan soo kaxaystay fi safari safarka tu soo kaxaystay hadduu halkaa la deganaa wey waa markii iqaamadu ay afar wax ka badan tahay laakiin uu habeen iyo laba habeen meesha ku nagaaday ama uu dan meesha u tegey maalin walba wislay malaha maantay kuu dhammaanaysaa u dhammaan weyday ilaa toban cishana ayay ku qaadatay waxba kaasi waa musaafiro kaasi isagu waxba qallayn maayo wailaa eh, kamaa qaalahu lmaawardiyi buu yidhi arrinkaa isagaa waxa sheegay imaamkii maawardi magaciisiina abu ali eh, abu xasan ali bn xabiib soo ma abuxasan ali bn xabiib wafaadkiisuna waa ka adkaateen hadda waaya wailaa lam yaqdi buu yidhi aanay sidaa xaaladu ahayn oo ninkani aanu afar beri iyo wax ka badan meeshan u hoyan ama uu u hoyday laakiin aanu go inuu afarta wada qaatee maalin walba wuxuu islaa barray kuu dhammaanaysaa markaasay ilaa toban cisho ku qaadatay lam yaqdi waxba qala laguma leh xataa taa uu hooyanayey qalayn maayo welin musaafira baa la leeyahy oo maaragtay waxa weeyaan hoyaatinkii ay tani heshay waxaa meesha ka bixinaya oo waxa weeye baabi'inaya baa la yidhi hiyi kacsanaantan iyo niyadan safarkii ay ku jirto qof deganba maaha kol qof deganba ahayn waxba markaa wax ay kuwii kale ay heleen wax kuwii kale ka maqano iyadoo ay heshay oo saasii ma jirtaa la yidhi oo rafaadkii safarka iyo iyo dee maaragtay waxa weeyaan wehelkii hoyaatinka iyaa isu dhigmayaba amaa muddat rujuuci muddada laakiin soo noqoshada falaa yajibu cala zawji iyadana ninka ku waajibi mayso qadaa'uhaa inuu qalleeyo bacda iqaamatihi hadday doonto walow bacda iqaamatihi markii uu ku nagaaday kadib ha noqotee sii socodkii lama qallaynayn soo socodkuna waa la muddada la soo socdaana bilba ha qaadatee iyaduna qallo malaha intii halkaa lagu nagaaday ayuunbaa dee qalla yeelanaysa de markaa haddii laba dumara u leeyo midba meel ay degantahay oo laga yaabo mid inuu markaa shaqadu ay aggiisi ay aggeeda tahay inta badanta halkeedan ka shaqeeyo oo iyadii uu markaa dee muddo badan u hoyanayo tii kalena wakti waktigu inuu gaadhayo hadday ku raalli tahay waa sax de iyadoo ogolaantay tanaasusha qofkii xaqiisa ka tanaasulay dee waxba la odhan maayo laakiin hadii aan laga yaabo inuu kala qarinayabo dumarkuba aanay sogeyn oo taa lafteedu inuu meeshan wax ku haysto aanay ogeyn inuu iyadunu maqan yahay ay moodeyso hadday xaaladdu sidaa tahay de ma bannaanaanayso oo waxa weeye waxaa la doonayaa intii habeenee tani ay heshay oo weliba tiro ah intii kalena iyaduna ay hesho waidaa tasawaja zawju ninkii hadduu guursado jadiidatan gabadh cusub khasahaa wuxuu ku gaar yeelayaa xatman iyadoo gaaryeelidaasi arrin waajiba ay tahay walaw kaanat amatan haday doonto addoonba ha noqoto tan cusubiye wa kaana cinda zawji iyadoo markaa ninkan gabadha cusub guursaday uu markaa hore u haystay khayruuljadiidati tan cusub wax aan ahayn buu horena u qabay wa huwa yabiitu cindahaa isagoo waliba gabadha kale dee u hoyan jiray tan cusub wuxuu ku gaar yeelayaa bisabci layaalin toddoba habeen mutawaaliyaatin oo xidhiidh ah in kaanat waa hadday tahay tilka aljadiidatu gabadhan cusubi bikran inan bikira hadday tahay wey oo inan tahay walaa yaqdi una qallayn maayo lilbaaqiyaati kuwii kale toddobadaa iyagana u qalleen lama odhanayo isagoo dumar hore qabay oo dee la deganaa oo u hoyan jiray ayuu gabadh cusub soo guursaday toddoba habeenoo xidhiidh ah ayay xaqu yeelanaysa toddoba habeenoo xidhiidh oo kuwii kale loo qalaynayn bay xaq u yeelanaysaa hadday doonto addoon ha noqoto oo la odhan maayo addoontii kala badh ayaa halkan laga siinaya toddobadeedaasi waylaad wa khasaha waxaa kaloo ku gaar yeeli bialaain saddex habeen mutawaaliyaatin oo xidhiidh ah in kaanat hadday tahay tilkal jadiidu hadday garoob tahay ama carmal ay tahay toddoba siin maayee markuu soo guursado iyada saddex habeenoo xidhiidh ah ayuu xaq u yeelanaya falow faraqa hadduu kala kaxeeyo allayaaliya habeenadii oo aanu xidhiidh ka dhigin binawmihi laylatan cinda aljadiidati wuxuu ku kala kaxeeyey maalan habeen buu iyadii u hoyday wa laylatan fii masjidin maalan habeenkii ku xigay iyadaba lama ugu hooyan kuwii kalena ugu hooyane masjid buu iska seexday lam yuxsab laha dalik waxaas toddobadii maalmood ay xaqa ulahayd ma noqonayaan ama saddexdii hadday markaas ayib tahay bal muxuu samaynayaa ninkani yuwafi ljadiidata tan cusub wuxuu u buuxinayaayuu markaa u dhammaystirayaa xaqahaa xaqeedii mutawaaliyan isagoo xidhiidh ah wayaqdii markaasuu u qalayn maa faraqahu waxaanuu kala kexkaxeeyey lilbaaqiyaati kuwii kale gabadh cusub buu soo guursaday toddobay leedahay dumarkii horna way sugayaan inta toddobadan dhammaanayaan kolkuu laba habeen u hoyday ayuu masaajidka haddana iska yirtay ama khuruujba baxay saddex maalmood buu baxay kolkaasuu haddana soo noqday markaasuu haddana laba kale ul u hoyday saddex baa kuu dhiman buy haddana khuruuj kaluu baxay ama safar baabu isaga baxay almuhim saasuu u kala kixkixiyey toddobadeedii waxaasi ma tirsanaa waa habeenno uu si khalada u siiyeyoo kuwa kalena inuu u qalleeyo laga doonayo toddobadeediina weli may dhicina way harhsanyihin toddobadiina sidii bay u harhsan yihiin habeennadan goosgooska ahna kuwii kale qallaheedii bay leeyihin waidaa khaafa zawju ninku hadduu ka baqo nushuusa almar'ati yacni uu dareemo weeye gabadhii inay amardiiddo fii bacdi nusakhi nusada kitaabka qaarkeed waxaa ku qoran waidaa baana hadday caddaato nushuuzu lmar'ati gabadhu inay amardiiddo samaynayso ay dahara weeyaane haddii arrintu ay muuqato oo laakiin maaragtay uu yar malaynayo weeye lakiin ma hubo wacadahaa zawjuha ninkeedii waxaa laga doonayaa inuu waaniyo bilaa darbin isagoo aan u gacan qaadaynin walaa hajrin lahaa sidoo kale aan ka haajirayno aan ka qadinaynin habeenkeedii ka qowlihii laha waa sida inuu ku idhaahdo itaqi illaaha gabadhyahay ka baq fii xaqii xaqayga iska ilaaliyo xaqayga ilaahay kaga baq alwaajibi lii calayka ee kugu leeyahay xaqayga iigu kaa waajibay ilaahay kaga baqoo sidiisa iigu gud waclamii waxaad ogaataa ana annushuusa in amardiidadu musqitun lilnafaqati waalqasmi biilkaagii iyo habeenkaagiiba inay meesha ka saarayso amardiidadu oy kaa xarimayso hadda arrintaa dareen markaa yani waxa weeye waxay noqonaysaa markaa wacdi uu markaa waaninayo shatmu lizawji ninka inay caydaan ma aha min anushuusi amardiidadu ma aha inay caydo haday caayaysa lakin xuquuqdiisa ay siinayso wixii ziina way siinaysa lakin way caayaysaa way ku afxun taasi naashiis ma aha way afxun uune laakiin ma aha naashiis lama odhanayo xuquuqdeedii o dhan way leedahay bal tastaxiqu bihi tan waxay xaq u yeelanaysaa uun alta'diiba min azawji xoogaa edbina la dirir iyo de ka fursan weydo inuu markaa eh, wax ku dhufto ama cumaamad iyo wax noocaasa iyo mooyaane laakiin habeenkeediina uma diidi karo biilkeediina uma diidi karay ilaai sida xooga badan wey walaa yarfacuhaa lilqaadi umana baahna inuu dacweeyo yha way uga afxun tahay eh, de waxa weeye waxma ku dhuftaa ma edbiya waxba <coughs> taa loogama baahne taadiibku wuu isaga furan yahay arintaasi ay markaa ay samayso wey marka amar diidadii waxay noqonaysaa xuquuqdiisii inay u diiddo sida istimtaaci oo kale jirkeedii inay u diiddo oo kale arrimaha noocaasa ayay amar diidadii noqonaysa in raashinka u kari weydaana amar diiddo ma noqonayso dhushuus ma noqonayso waayo marka horeba dee wanaag ay samaynaysuunbay ahayde may ahayn waajib may ahayn xaq lagu leeyahay may madaanay sidaa ahayn raashinkii bay kari weyde ama qadadii bay kari weyde ama maaragtay suuligay biyaha ii dhigi weyday taas noqon mayso amar diiddo qofkii markaa waxaan ku banaysta noqon mayso fain abad hadday diiddo bacdalwacdi markuu waaniyey kadib ila nushuusa amar diiddadii hadday kusii adkaysato hajarahaa fii madjaciha jiifkii ayuu uga tegaya wahuwa firaashuha madjacu de ama jiifku waa firaashkii de iyo gogashii falaa yudaajicuhaa u soo hoyan maayo yani la seexan maayo marka yani waa habeenkeedii baa dhacay wahijraanuhaa bilkalaami xaraamun inuu la hadli waaya iyadu waa xaaraan marka hadalkii uma diida lakiin habeenkeediiu meesha ka saaray laakiin hijraanka hadalku de waa xaaraan fii maa zaada calaa alaaati ayaam saddex maalmood wax ka badan inuu ka hajiro da iyada looma ogoloo labadii qofee isku xanaaqay saddex maalmood wax ka badan inay isla hadli waayaan iyadu waa dembi laakiin waxaan gabadhani markaa aanay xaq u yeelanayn hoyaadka qaala fii rawdati rawdada wuxuu ku yidhi kumaa yidhi imaam nawowi raximah llahu tacaala inahu fi lhajri bikayri cudrin sharciyin kaa shareecadu ay xarimtay in la kala haajiro waa markii haajiraadaasi ay tahay eh, sabab aan sharci ahayn wailaa falaa taxrumu ziyaadatu cala alaaa haddii qofkan sabab sharciga aad uga haajinayso saddex iyo wax ka badanba waad ka maqnaan karta ninkan macsiyadii baad ka waanisay markaasuu waantoobi waaye inaad markaa ka hijirooto iskaga aamusto ood xataa salaamta ka goosato haddii aad isleedahay faa'iidaa ku imanaysa sidan way bannaanta haddaad isleedahay waxawey hadduu danaynayo maalan adiga la hadalkaaga iyo wax culus ay tahay maarata qiima leh lakiin haddaanad waxba isla haynin oon dan iyo de inaad waanada kuwa daala qaatay ilan macna ma waan ka haajinayaa iyadoo aanu waxba kaa soo qaadaynin laakiin markay dee wax ku culus noqonayso ay saamayn ku yeelanayso qofki markaa ilan waxaan maslaxad awgeed baa looga haajinayaa way banaanaanaysaa sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam kacbi bnu maalig iyo labadii nin ee maarata la jiray uu ku sameeyey fain aqaamat calayhi hadday gabadhii ku sii adkaysato ay nushuusi amardiidadii bay kusii adkaysatay bitakarurihi minhaa ku adkaysigaasi waa inay wixii soo celcelisay oy markaa iska sii wadatay hajarahaa wa darabahaa waxaa loo ogol yahay markaa inuu markaa gurigiina uga tago sidoo kale inuu markaa wax ku dhuftana waa loo ogol yahay marka waxba takarurku shardi maaha ku dhufashadee kol haddii la yaqiinsaday oy caddaatay inay amardiiddo tahay xaaladda iyadaa hijraankii iyo wax ku dhufashadiiba way u bannaanaanayaan darba ta'diibin laha waa markaa wax ku dhufasho edbin ah wey wax ku dhufasho edbinahoo aan aadna u xanuujinaynin dhibna aan gaadhsiinayn wey waa in markaa umaamadii wax ku dhuftay waa culimmadu leey wa in afdaa darbuhaa haddii markaa wax ku dhufashadeedii ay keensato ila talafi in markaa wax jirhkeedii kamida uu wax soo gaadhaan wajaba ilbuu ka tuuray ama xagtiin baa soo gaadhay meel buu ka xagtay de xagashadaa wixii ka waajibayey ama ishaa uu soo riday wixii ka waajibayey ayaa lagu yeelanay wayasqutu binushuusi amardiidadaa ay samaysay waxaa ku dhacaya qasmuhaa habeenkeedii wa nafaqatuha iyo biilkeedii labadiiba labadii midna xaq u yeelan mayso hadday amardiida samayso faslun fii axkaami lkhulci halkana sheekh wuxuu ka gelayaa khuluca iyo isfurashadii dumarku ay isfuranayeen axkaamteedii wahuwa bidami khaa mucjamati waa khadoo la daminao hulci la odhanayo mushtaqu min wahuwa bidami lkhaa mucjamati xaaluu yahay mid markaa khadiisu ay damisan tahay mushtaqu min alkhalci waxaa laga soo ishtiqaaqay khalci oo bifatxihaa khadoo fatxisan ah markaa khalci baa masderku yahay khulcina waa ismi isaga laga ishtiqaaqay oo la macna una wahuwa nazu khalqigu markaa khalciga ama khulciga labaduba wax wey waa siibid shay wax laga siibay wa sharcan sharci ahaanna furqatun biciwadin maqsuud waa kala tag ninkii iyo gabadhii isqabay ay ku kala tegayaan wax markaa isweydaarsi waxay isdhaafsanayaanoo ninkii uu qaadanayo oo uu dhaafsanayo furiinka inuu markaa ay ku kala tagaan iyadoo ciwadkaasina wax maqsuudo iyo wax la daneeyo oo macno leh waa inuu yahay waxa markaa la kala qaatay laakiin waxaan macno lahayn oo sharciga aan qiimo ku lahayn haddii la kala qaatay kaas isagu macno ma yeelanayo iyo markaa caada ahaanba waxaan qiimo lahayn in la kala qaato taasiyadu sax maaho dee khulci ku noqon maayo fakharaja waxaa baxay markaynu maqsuud nidhi alkhulcu calaa damin in dhiig la kala qaatoo kale maalan iyo wanaag lamid ah, litir dhiiga buu yidhi maalan ama isku fura buu yidhi dhiigaad hooyaday u shubto litir dhiiga u shub ama maaratay shan boqoloo siise u shubo saasaanad markaa ku furan tahay iga tari bay tiri intaas ninkaba waan dhiiggii bay shubtay waxba markaa halkaa khulci ma dhicin furiin caadiya ah oo inuu iska dhaca mooyaan laakiin khulci meesha ma dhacayo waxani wax qiimale oo la qiimeeyo maqsuuda ayaanu ahaynba walkhulcu jaa-izun calaa ciwadin macluumin khulcigu haddaba wuxuu ku bannaan yahay oo gabadha isku furan kartaa bedel xadidan oo laysla garta maqduurin calaa tasliimihi awoodna loo leeyahay in markaa la bixiyo fain kaana hadduu yahay calaa ciwadin majhuulin ciwad aan cayinayn oon xadidnayn kaan khaalacaha sida inuu markaa uu markaa gabadhii ku furay calaa hawbin maro hayri mucayanin aan la cayimin wuxuu yidhi maro iska bixi markaasay waxa wey ama ama maro inaad maraad ku furan tahay buu markaas waan aqbalay dee markaa maradii maxay noqonaysaa ma khamiisba ma cumaamadba ma macawisba ma shaarba wax la garanaya maaho la xadiday markaa maxaa dhacaya baanat horta khulcigii wuu dhacayaa gabadhii way furmaysaa weliba ninkiina wixii khulci buu noqonayo soo ceshi xaq uma yeelanayo haddaba isagii maxaa uu qaadanaya maxaa la siinaya bimahri lmili iyadoo kale xaaladdaa maanta ay ku sugan tahay meherka iyadoo kale lagu guursado haddii maanta la guursanayo ayaa ay ninkii siinaysa ilan waxaan ay magacaabeen wax xadidan ma ahe walkhulcu saxiixu khulciga haddaba ansaxay tamliku bihi lmar'atu gabadhii waxay ku hananaysaa nafsaha nafteedii sidaa daraaddeed walaa rajcata lahu ay zawji ninkii soo ceshi ma yeelanayo calayha iyadii korkeeda kuma yeelanayo soo ceshi wuu soo ceshan karaa meeshii ma jirayo sawaaun kaana alciwadu saxiixan aw laa waxaa isku mid ah, a kaana alciwadu saxiixan aw laa waxaanu markaa ka qaatay ama loo magacaabay ama wax ansaxay noqdo dee shuruuddii ka soo baxay ama wax aan ansixinoo maalan majhuulkii aynu sheegaynay kale kii majhuulka ama hayru maqduurin calaa tasliimihi wax aan hadda la bixin karinbo xamaamkeedii duulay bay tiri xamaamkaa qaado igu fur markaasuu yidhi waan kugu furay baalkii nimika u maqan yahay inuu soo noqon in kalena ilaahaybaa khulcigii wuu ansaxayaa mahrulmili ayaanu ninkii yeelanaya <clears throat> wa qowluu hadalka sheekuu yidhi ilaa binikaaxin jadiidin kuma soo ceshan karo ilaa binikaaxin jadiidin guur cusub mooyaane saaqitun fii akari nusakhi intaasi nusakta kitaabka qaarkii bay ka maqan tahay marka laakiin de waa sax weeyaanu gabadhii guur cusub uunbuu ku soo ceshan karaa laakiin waan ku soo ceshda ma rajactu kuma soo noqonayso wayajuusu waxaa bannaan alkhulcu khulcigii in la sameeyo fi uhri gabadhii oo aahira wa filxaydi iyadoo dhiiggii caadada ku jirtaba walaa yakuunu xaraama xaraama noqon maayo xataa iyadoo dhiiggii caadada leh mar hadday wuxuu isfurashato lacag isku furanayso adduun isku furanayso looma kala eegayo maxayd bay ku jirtaa mise waa aahir loo kala eegi maayo walaa yalxaqu ma haleelo almukhtaricata gabadhii isfuratay aalaaqu furiin dambe kama daba tago iyadoo ciddadii ku jirta hadduu yidhahdo dalqad labaad baan kugu furay waxba kama jiraan waa gabadh aanu qabinba oo waan ku furay leeyahay markaa waxba furiinkaasi macno male bikhilaafi rajciyati xaal ay tahay mid kaga gedisan gabadhii ciddada rajciyadaa ah ku jirtay ee uu furay ee ciddo tirsanaysuu xaqu lahaa inuu soo ceshado taa haddii uu ku yidhahdo waan ku furay mar labaad fa yalxaquha wuu ku dhacayaa alaaqa kalena oo dalqad labaad bay noqonaysa faslu fii axkaami alaq halkan shekh wuxuu ka gelayaa alaaqiyo axkaamtiisii wa huwa luqatan xagga afcarabiga xallulqaydi waa dabarkoo la furo ayaa la yidhaahdaa shayga wixii ku xidhnaayoo laga furo wa sharcan sharci ahaanna ismun lixalli qaydi nikaax dabarkii guurka dee labadan qof isku hayey furidda la kala furayo weeyaan alaaq wa yushtarau linufuudihi inuu furo waxa u shardi ah atakliifu ninka markaa wax furaya inuu mukalaf yahay qof qaangaara caqlina leh walikhtilaaru sidoo kale inuu yahay qof markaa mukhtaar ahoo aan qasbanayn wa ama sakraan kii sakraansanaa miya fayanfudu alaaquhu alaaqiisu wuu dhacaya cuquubatan loo lagu ciqaabayo ninkii sikraansanaa ee khamriga cabay hadduu waad furan tahay ku yidhahdo isagoo sikraansan oon iskala ogeyn furrinkaasi ma dhacaya wuu dhacaya hadduu wax iibiyana waa iibsamaya hadduu wax guursadona waa guurkii waa guntamayaa baa walaaqu darbaani furiinku oo sakraanka waxaan ula dhaqanaa waa qof mukalaf mukalaf wey walaaqu darbaani haddaba furiinkii waa laba qaybood sariixun wa kinaayatu mid markaa erey qayaxan ku dhacay iyo mid erey markaa sarbeeban ku yimid faariixu sariix waxaynu ugala jeednaa maa laa yaxtamilu hayra alaaqi wixii furiin mooyaane macno kale aan yeelan karin walkinaayatu kinaayaduna maa yaxtamilu hayrahu waa wixii furiina noqon karaya wax kalena loola jeedi karo walow talafado zawju haddaba ninkii hadduu ku dhawaaqo bisariixi ereygii sariixa ahaa ee qayaxnaa furiinka qayaxan ahaa oo waqaala uu haddana yidhaahdo lam urid bihi alaaqa furiin ugamaan jeedin lam yuqbal qowluhu laga dhegaysan maayo gabadhii saasay ku furantahy waad furantahay buu markaasuu haddana yidhi ulamaan jeedin furiin waan un ka yar nixinayey ama waxaan u jeeday yani xarka kuma xidhxidhnin ka dhegaysan mayno fa sariixu alaaatu waa saddex erey marka afcarabiga la joogo aalaaqu ereyga alaaq iyo wamashtuqa minhu wixii laga soo eh, maaratay laga soo qaato ka allaqtuki allaqtuki alaaqii baa laga keenay way markaa toos bay u furmaysa anti aaliqun isaguna alaaqii baa laga keenay muallaqatun anti muallaqatun hadduu idhaahdo antidii baa la socota ka dambe laftiisa anti muallaqatun gabadh furan baa tahay ama gabadh la furay baa tahay dee markaa ku furmaysa wlfiraaqu wsaraax labada ereye kale waa ereyga firaaq iyo iyo ereyga oo labadooba macnahoodu kala tagid uu yahay ama maarata yani kafaaruq kafaaraqtuki waan kaa faaruqay eh, wa anti mufaaraqatun wa saraxtuki wa anti musaraxatun labadaba firaaq iyo saraaxi baa laga kala keenay marka dee afafkii kalena ereygii furiinka loo isticmaali jiray ayaa sariix noqonaya imika soomaaliga oo kale dee waad waa sariix weyn wixii kale oo iska tagayo Eh, waradaadii waan ku siiyey waradaadii waan ku siiyey de maaragta kuma ma qayaxna laakiin de waa erey yar sarbeebano laakiin ku caanbaxay furiinka waradaydii isii waan ku siiyey ama intu warqadii u dhigo waa hoow idhaahdo warqadahan markaa waa waa ku qornayn ama eh, hadduu doona waad furan tahay ku qoran laakiin dalaaqu gam u jeed kinaaya noqonaysa qoraalku waa kinaayo marka hadduu warqad siiyo kinaaya noqonaysa maxaad ugala jeeday iyaa dee la odhanaya warqadii baan kusiiy haduu <clears throat> wa min asariixi aydan sariixii waxaa ka mid noqonaya alkhulcu ereygii khulci in dakara almaala waa hadduu xoola raaciyo oo waxa weeyaan khaaliciinii bialfin buu yidhi markaasay tihi facaltu ama khaalactuka bihi ereygaa khulcigu sariix buu noqonaya wax kaleanu la jeeday isagana laga dhegaysan maayo wakada almufaadaatu af carabigii waxaa kaloo iyaduna saas sariix noqonaysa ereyga almufaadaat haddii iyadana maalkii la sheego waa khulci iyaduna faadaytuki bikada intaasaan kugu furay unbay iska noqonaysaa oo kale marka faada hadduu isticmaalo mufaadada isticmaalo oo maalna uu sheego iyaduna sariix bay noqonaysaa walaa yaftaqiru uma baahna sariixu alaaqi furiinkii sariixa ahaa ila niyati niye uma baahna wayustanaa waxaa laga soo reebi almukrahu cala alaaqi kii furiinka ku qasbanaa fa sariixuhu kinaayatu isagu fur baa la yidhi inta maarata waxa weeyaan xabad maskaxda madaxa lagaga qabtay fur markaasuu yidhi waan furay waan furaydiisaasi kinaayatun waa kinaayo oo fii xaqihi isaga xaqiisa kinaayo u noqono ina waa waqaca hadduu furiin niyooday way furmi wailaa falaa hadduu is maaratay balaayadan iska kor qaadun ay ka ahayd gabadhi haba iska furanto aanay ka ahayn ma furmayso marka markii lagu qabtay ayuu is yihi wallahi naftaada inaad inay iska furantaa dhaantee waan furay marka haba iska furantu ku talagalay de way furmaysa haddaanu laakiin waxbaba ku talagelinuu maaragtay waxa weeyaan kelmadda un dee uu ku booday isagiioo isbadbaadinaya wax alla wax maskaxdiisa kusoo dhacay aanay jirin mooye furmi mise ma furmayso aanay maskaxdiisa kusoo dhicin waxba ka furmi mayso lakin hadday maskaxdiisa kusoo dhacday wallahi ha iska furantee isbadbaadi uu sidaa ku talagalay dee way furmaysaa nin markaa gabadhii iska furay ayuu noqonaya walkinaayatu kinaayadu kullu lafdin waa erey kasta oo ixtamala alaaqa ay ka suuragal tahay furin in loola jeedo iyo wakayrahu wax kalaba wa maarata orta reerkiini u tag de inuu waan ku furay leeyahayna waa suuragal inuu leeyahay maaragtay kaga yar nixi ama waxa weeyaan waxoogaha kaa maqnaatana waa suuragal haddaba kani waa yaftaqiru ila niya kani niyuu u baahan yahay faina waa bilkinaayati alaaqa hadduu furiin la doonayo waqaca def u dhacaya furiinkii wa ilaa haddii kalena falaa ma dhacayo alimamala su-aal laysoo qoray oo niyadiisii sidaynu ku ogaanaynaa de isaga iyo ilahay bay sug inagu wixii uu inoo sheegto maynu ku dhaqmaynaa laakiin de waajib bay ku tahay inuu ka run sheego oo haddii uu furiin ula jeeday de gabadhaasi inagu laakiin waxaynu ku wax qaadanaynaa waa kolba hadalkiisa wixii uuna yidhaha waxaasaan ugala jeeday ayuun baynu ku dhaqmayna wa kinaayatu alaaqi alaaqa ama furiinka kinaayadiisii marka af carabiga la joogo ka antibariyatun oo kale wey antibariyatun gabadh beriya baa tahay yacni guurkii beri ka ah ayay markaa noqon karaysa wax kale aad ka beri tahayna da way noqon karaysa khaliyatun waad maran tahay marka guur baad ka maran tahay ayay da ixtimaalaysa ilxaqii biahliki reerkiinii gaadh ayri alia iyo wixii aan kuwa ahayn mimaa huwa ereyadii ah fi muawalaati lagu sheegay kutubta dhaadheer nisaau fiihi ay alaaqi dumarkii hadaba marka agga furiinka laga eego darbaani waa laba qaybood darbun qolo fii alaaqihina sunatu wa bidca furiinkoodu uu suniye bidc kala leeyahay wahuna kuwani dawaatulxaydi waa dumarkii dhiigga caadada heli jiray wa araada lmusanifu bisunati sheekhu wuxuu ugala jeedaa buu sunada ama fariinka sunaha ah aalaaq aljaaiza waa fariinkii banaanaa wa bilbidcati bidcadana wuxuu ugala jeedaa aalaaq alxaraama fariinkii xaaraanta ahaa buu ugala jeeda markaa fariinkii xaaraanta ahana bidca la odhanaya laakiin waa maarata qaabab gaara ayuunbaa markaa bidcadii la odhanaya furiinkii banaanaana sunaa la odhanaya fa sunatu haddaba alaaqii sunaha ahaa an yuqica zawju waa inuu ninkii uu rido atalaaqa furiinkii fii uhrin wakti ay gabadhii daahir tahay ayra mujaamicin fiihi haddaynu miimka fatxino inu mujaamacin idhaahno hayri bay noqon hayri mujaamacin fiihi uhrigaasoo dhexdiisa aan jimaac dhicin haddaynu mujaamicin sidan ii qorayaan idhahnana hayrada in rada la fadxiya noqono de ninkii baa laga xaalayn hayra mujaamicin fiihi xaaluu yahay ninku mid aan wax jimaaca samaynin uhrigaa marka inuu gabadhii furo iyadoo daahira oo aan dhiiggii lahayn wax jimaaca ama galmo ahna aanu samaynin sidii ay u daahirsatay marka hadduu furo waxay noqonaysaa markaa alaaq banaan oo sunnoa sunaa markaa ga jeedna yani wuu fiican yahe sidaa hala sameeya maaha oo melihin dumarkii hala fura melihin sunna waxaynu ugala jeedna yani waa furiin banaan baynugala jeedna ilan mararka qaarkood ba eradiisi kale loo fasiri doona wlbidcatu an yuuqica zawju alaaqa fi lxaydi bidcadiina waxa weeyaan buu yidhi an yuuqica zawju ninkii inuu rido aalaaqa furiinkii filxayd gabadhiio dhiig leh dhiiggii caadada leh ama kii dhalmada leh hadduu gabadhii furo waa alaaq dhacaya lakiin waa xaaraan alaaqaasi wuu dhacayaa gabadhi way furmaysaa laakiin arrin xaaraanu ninkaasi sameeyey aw fii uhrin jaamacahaa fiihi ama iyadiioo daahira oo aan dhiig lahayn buu furaye laakiin galmo dabadeed oo sidii markii gabadhani ay dhiiggii ka daahirsatay kadib way kulmeen oo kulan baa dhacay markaa kadib ayuu haddana iyadiio aan dhiig dambe ka iman ayuu furay waa furin markaa bidcaah oo aan banaanayn wa darbun qolo kale oo dumarkii ka mida ah, laysa fii alaaqiina sunatu walaa bidca furiinkooda sunno iyo bidcatoona lama yidhaahdo yani macnaheedu waxa weeye furiinkoodu wuu iska bannaan yahay iyaga waa qolo furiinkoodu wakhti walba uu bannaan yahay markaa sunno iyo bidcatuna laguma kala sheego kuwa sunno iyo bidca lagu kala sheegaa waa kuwii furiinkoodii qaybina ay bannaanayd qaybina aanay bannaanayn wahuna arbacun waa afar buu yidhi alsagiiratu gabadhii yarayd ee aan weli dhiiggii caadadaba gaadhin walaayisatu iyo tii markaa ka quusatay dhiigga wahiy latii nqaaca xayduha waa gabadhii markaa dee dhalma daysay ee dhiiggii caadaduba uu ka istaagay ee dhaaftay wey walxaamilu gabadhii uurka lahayd wlmukhtaricatu iyo gabadhii ninka iska furatay maarata maal isku furatay alatii lam yadkul biha awju mukhtaricadaasoo aanu ninku la guri gelin buu yidhi halkaa waxaan filayaa abushujac markaynu marayna waynu baraarujinay waa tushanaa taasiye sifa uma aha mukhtaricada oo gabadhii aanu la guri gelini waxa weyaan iyaduna hadduu furo furiinkeedaasi mid iska bannaan weeyaano bidciya sunatoona lama odhanayo markaa wowbay ku ficnay halkaasi walatii lam yadkhul biha halkii hore wahuna arbacun yidhina inuu shan ka dhigo wey wayanqasimu alaaqu furiinkii wuxuu ukala bacayaa u kala kacayaa biictibaarin aakhara dhinac kale markaynu ka fiirino ilaa waajibin furiin waajiba ka alaaqi muli almuli ama almuuli labada waacaan ninkii dhaartay gabadhiisa ka dhaartay ee ilaaga waxaa la yidhahda inoo iman doono sameeyey de ninkaasi waata markii muddadii ay afartii bilood markay dhammaadaan waata la soo joojinaya laleeyahay ama gabadhaadii ama dhaartii ka noqo oo de waxa weyaan gabadhii eh, la kulan oo de maarata u galmo ama fur marka haddii aanu fayadii samaynayn noqoshadii ka noqoshadii aanu samaynaynin de waxaa ku waajiba inu gabadhii iska furo marka isaga furiinkaasi waajib buu ku noqdo wamanduubin waxaa kaluu furiinkii leeyahay qayb sunna ah ka alaaqi imra'atin sida gabadh la furo ayri mustaqiimatiaali aan umanayn gabadhii aan qumanayn ay wax ka sii yihiin ka sayi'atilkhuluq waa si tii dabeecadda xumayd oo kale hadee ninkii ay isku dambaabayeen waxa markaa wanaagsan de intii kolba la isku dambaabi lahaa in la kala taga ayaa iyadana wanaagsan wa makruuhin waxa kale oo uu qaybsamayaa qaybina gabadhii qumanayd ee wanaagsanayd in la furo waa arin karaahiyeah sabab la'aan in layska furo waa karaahiyo arrin aan fiicnayn wey wa xaraamin iyo qayb xaaraanaan fariinka u yeelanayaayo ka alaaqi bidca oo alaaqii bidcada ahaa waa ma banaana oo qad sabaqa waynu soo sheegnay welika wa ashaara alimaamu imaamku wuxuu ishaaray imaam haddaad maqasho kutubta shaaficiyada fiqiga waxay u jeedaan imaam اxarameyn sheekhii la odhan jiray isag hore inoomu soo mari soo maha isagonu soo arag ah, magaciisa cabdulmalik ibn cabdillaahi bn yuusuf aljuwayni baa la idhaahdaa abulmacaalina waa kunyadiisa afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankiibuu dhintay sheekhaasa alimaam ay yidhaahdaa wa ashaara alimaamu imaam اlxarameyn waa laqabkiisii waxa uu aan waajibna ahayn sunnana ahayn makruhna ahayn xaraamna ahayn oo axkaamta takliifiga ah shan baa loo qaybiya ashyaadu waxay u kala qaybsamaan wax waajiba iyo wax sunna ah wax xaaraana iyo wax makruuha iyo wax intaa midna aan ahayn oo samayntiisa iyo ka tegiddiisu ay isku mid yihiin markaa furiinku sidaasoo kale ma noqdaayo xaalad ibaaxo ma imaamkaa sheegay lialaaqi mubaaxi alaaqii mubaaxa ahaa buu sheegay oo wuxuu yidhi isaguna bialaaqi man laa yahwaaha zawji buu ku sheegay furiinka uu qofku iska furayo gabadha aanu jeclayn iyadu wax dhiba ma laha wax dhibaato xaggeeda ka imanaysaa ma jirto waa gabarh toosan laakiin isagii baan jeclayn walaa tasmaxu nafsuhu naftiisuna uma saamaxayso bimu'natihaa inuu markaa kharashaadkeedii xambaaro bila istimtaacin biha isagii oo aan iyadii wax istimtaaca iyo wax markaa raaxo ah aan ku qabin oo dee nafsadiisii aanay iyadii markaa aanay ogolaynba naftiisii ay markaa ka boodsan tahay ayay naftiisii waaa kaloo karaayeysanaysaa dee kharashkeedii iyo biilkeedii iyo maaragta markaa gabadhaasi inuu haysta iyo inuu fura waa isku mid buu mar haddii biilkii dabcan inuu bixiy mar waa waajib haysanayo hadduu haysanayo xuquuqdeedii waa waajiba lama laha xuquuqdii wuu ka tegayaa lama laha laakiin inuu haysto iyo inuu furo labadaas way siman yihiin buu leeyahay imaam faslu fii axkaami alaaqi اlxuri wاlcabdi wagayri daalika fasalkana wuxuu ka warramayaa furiinkii ninkii xorta ahaa iyo ninkii addoonka ahaa waxay ku kala duwan yihiin iyo axkaam kaleba wayamliku zawju lxuru ninkii xorta ahaa wuxuu haystaa calaa zawjatihi xaaskiisa maaratay uu ku leeyahay walow kaanat amatan addoonba ha noqotee alaaثa taliiqaatin saddex dalqadood ninkii xorta ahaa gabadhuu qabaa ama xor ha noqoto ama addoon ha noqotee saddex dalqadood buu leey wayamlikulcabdu addoonkii isagu wuxuu leeyahay calayha gabadh xaaskiisii wuxuu ku leeyahay iyaduna ama xor ha noqoto ama addoon ha noqotee taliiqatayni laba dalqadood faqad oo qura xuratan kaanat zawjatu oo amata ama xor ha noqoto tuu qabaa addoonkani ama addoon ha noqoto walmubacadu addoonkii barbarka ahaa iyo walmukaatabu kii caqdiga kitaabada lala galay walmudabaru iyo kii dib laga xoreeye layidhi markaa dhintaad xoroobaysaa waxaasoo dhami kalcabdi addoonkaa caadiga aynu sheegnun bay mid yihin de waa addoommo addoommihii qayba kala ahe addoommahoo dhan baa xukunkaa iska wadala wey wayasixu listinaau fi alaaqi furiinkii waxaa ku ansaxaya oo bannaan inaad tiradii aad sheegtay wax ka soo reebto idaa wasalahu bihi waa haddii wax furayey uu soo reebidii la xidhiidhiyo furiinkii ay wasalo zawju ninkiibaa wuxuu la xidhiidhiyey lafdalmustanaa wixii la soo reebayay ereygiisii bilmustanaa minhu wixii markaa laga soo reebayey itisaalan curfiyan xidhiidhin markaa markaa la xidhiidh yani caadi ah oo sidii caadiga de hadalku isugu xidhiiri jiray ayuu isugu xidhiiriyey bian yucaddaa waa in markaa lagu tirinaya filcurfi curfigii dadka kalaaman waaxidan hadal qura waa inay isla yihiin oo wuxuu marka maalan saddex dalqadood baad ku furan oo midl oo midladaasi way anfacaysaa oo hal dalqad bay usoo reebaysaa mar hadduu la xidhiiriyo hadal qura ay isla ahaayeen wayushtaradu waxaa la shardiyaa ayadan sidoo kale an yanwiya inuu niyooday alistinaaa soo reebka qabla faraaqi اlyamiin yamiintu maanta waa furiinki alaaqa fuqahadu yamiin ba iskaga magacaabaan marka had iyo jeer eh, markay meelaha kugu soo maraysa waa inaad fahamto talow dhaartani xaggay ka timid ha odhanin qabla faraaghi yamiini intii aan markaa maarata yamiintu waa furiinka imka loo jeedaaye furiinkii intii aanu dhammaan waa inuu niyeysay in wax soo reebo saddex dalqadood baad ku furan tahay markuu yidhi bay niyada kaga soo dhacday waarla kala hadh markii uu hadalka ku dhawaaqayay waxba kagama jirin markii uu markaa dhammeeyey isla markiiba unbay ku soo dhacday wax la kala hadh markaasuu yidhi mid mooyaane marka waxaa maskaxda dib kaga soo dhacay macna ma samaynayo intii aan hadalku dhammaan waa in aad niyeysay ood go-aansanayd inaad ka dabageyso soo reebka walaa yakfii kuma filla atalafudu bihi in lagu dhawaaqo un soo reebidii min hayri niyati listinaai iyadoo markii aad hadalka ku dhawaaqaysay furiinka ah, aanad soo reebidda maskaxda ku haynin wa wayushtaradu aydan sidoo kale waxaa la shardiyaa cadamu istiqraaqi lmustathnaa minhu in aan meesha laga wada saarin wixii wax laga soo reebayay fain istaqraqahu hadduu furiinkii o dhanba meesha ka saarayo ka anti aaliqun alaaan ilaa alaaan sida inuu yidhaa waxaad ku furan tahay saddex saddex la balalistinaau soo reebkaasi macna ma samaynayo waxaad ku furan tahay buu yidhi saddex saddex la marka maxay ku furnaanaysaa de siro siro baa lagu furmaa waay furin siro ihi ma jiro soo maa markaa gabadhaasi saddexdiiba way ku furan tahay baal mar haddaan waxba ka tegin saddexdiiba way ku furan tahay taas wayasixu waxaa ansaxaya tacliiquhu furiinkii in wax lagu xidho ay alaaqi furiinkii in lagu xidho bisifati tilmaan wa shari iyo shardi kain dakhalti daara fa anti aaliqun haddaad guriga gasho waad furan tahay hadduu idhahdo kale ama haddaad hebel la hadasho waad furan tahay waxbuu ku xidhay shardi buu ku xidhay sifaduna waa uun isla sidan oo kale un laakiin ereyadii intii iyo adawaatu shardiga la odhanayey ayuun baanu meesha keenin rabadaantaad furan tahay buu yidhi e haddii rabadaanta la gaado muu odhan haddii rabadaanta la gaadho aad furan tahay ama marka rabadaanta la gaadho aad taasi waxay odhanayaan waa tacliiq bishari laakiin hadduu adawaadkii meesha ka tuuro rabadaantaad furan tahay inuu yidhaahdo iyaduna waa tacliiq bisifa markii rabadaanta la gaadho ayuuba iyaduna furmaysa walaaqu furiinku laa yaqacu ilaa calaa zawjati gabadh la qabo unbaa furanta waxiinaydin mar hadday sidaa tahay laa yaqacu alaaqu alaaq kuma dhaco qabla nikaax intaan gabadhii la guursan falaa yasixu ma ansaxayo alaaqu ajnabiyati gabarh kaa ajnabiya furiinkeedu noocu doonaba ha noqdo tanjiizan hadduu doona ha noqdo mid markaa imika aad aad go-aamiso tii waad furan tahay aad tihi ka qowlihi laha sida inuu ku idhahdo gabadhii oo aanu qabinba allaqtuki waan ku furay macno ma leh walaa tacliiqan iyadoo la calliqayana iyadana ma ansaxo ka qowlihi laha sida inuu ku idhaahdo in tasawajtuki haddaanku guursado wax macnooy samaynaysaa taasina ma jirto aw ama wuxuu yidhi in tasawajtu fulaanata imikaba ka markhaatiaada gabadhaasi haddaan guursado fa hiya way furan tahay buu yidhi hadalkaasi wax ka soo qaad ma yeelanay wa arbacun afar dumarkii kamida afar raggii kamida dheh marka arbacatun bay ku fiicnayd ragga arbacatun baa laydha muxuu qoray adinka arbacun baa qoray kol haddaan macduudka la sheegin way iska bannaan baa laydha lakin saasaa fiicnayd wa arbacun ay arbacatun afar raggii ka mida laa yaqacu alaaquhum furiinkoodu ma dhaco asabiyu ilmihii yaraa in qangaarka ahayn weyn walmajnuun kii waalla wa fii macnaahu waxaa lamid ah, almuqmaa calayhi kii markaa de dareenkiisuba uu maqnaayo markaa koomada ku jiriy wii lamidka ah hadduu hadaaqo wanaa'imu kii hurday walmukrahu iyo kii la qasbay afartaa furiinkoodu ma dhaco laakiin kaa la qasbayo oon xaq loogu lahayn in la qasbo fain kaana bixaqin hadii gar ay tahay qasbidda la qasbayaa waqaca furiinku ka dhacaya wa suuratuhu sida loo maaragtay suuraynayo furiinkaa maaragtay eh, ama qasbidda markaa furiinka qofka lagu qasba garta ah kamaa qaala koox culammada ka siday u suureeyeen waxa weeye ikraahulqaadi ninkii qaadiga ahaa ee maxaakimka ahaa qasbidda uu qasbayo lilmuulii kii xaaskiisa ka dhaartay bacda muddatin ilaahi muddadii la sugayay markay dhammaatay cala alaaqi furiinka uu ku qasbayo ee uu leeyahay fur markaa leeyahay uu ku qasbayo taa weeyaan buu yidhi marka aduu yacni hadal baa ku yar jiro oo qolyaha qaarkood baa diidan oo waxaan lama suuraysan karayo tan lafteedana ishkaal bay ku keenayaan mar dambe ayaynu insha allahu tacaala faahfaahintaasi laakiin iminka kasaasuunbaa markaa iskaga qaadanaya taasay ku suureeyeenoo qasbidaa uu qaadigu leeyahay fur haddaanad ku noqonaynin ama ayna faycadiiba suuragal ahayn sida isagaiyo muxrima xaj baa u xihan muddadiina way ka dhammaatay dee fur unbaa la odhanayaa gabadhii wa sharulikraahi qasbidda waxaa u shardiya qudratulmukrii in markaa ninkan qasbaya uu awood u leeyahay bikasri raay waa kii wax qasbaye calaa taxqiiqi maa wax inuu ka dhabeeyo hadada bihi uu ugu hadiday ugu goodiyey almukraha kan uu qasbaya bifatxiya biwilaayatin oo ninkani uu markaa maamul ama de wilaayad uu leeyahay aw taqalubin ama uu ka xoog roon yahay waxaa u shardiya waa in qofkan ku qasbaya uu dee leeyahay wixii kugu fuliyo oo ama de uu maamulba yahay inuu da ku maamulo ama uu kaa xoog roon yahay wa cajzulmukrey kan la qasbayaana bifatxi raayi inuu isna ka itaal gabo can dafcilmukriyi kan qasbaya bikasriha inuu markaa iska riixo iska difaaco inuu iska difaacana inaanu awoodu lahayn siduu iskaga difaacaya biharabin minhu inuu ka baxsado oo kale hadduu ka baxsan karayo ma qasbana aw istiqaahatin amba u qayshado biman yukhalisuu cid ka qabata wanaxwi daalika iyo wixii lamida hadduu dee awood balayuu iska celin karayo ama uu ka carari karayo ama uu qayshan karayo cid ka celisa ninkaasi ma qasbana hadduu islaantii furo way furmaysa wa dannuhu waxaa shardiya inuu malaynayo annahu in imtanaca mima ukriha calayhi in haddii uu markaa diido waxaan lagu qasbayo facala ninkani uu samaynayo maa khawafahu bihi waxaanu ku cabsigelinayo waa inuu u malaynayo haddii aanu yeelin waxa uu farayo inuu markaa arintii fulinayo uu dilayaba maalan wayaxsulu ikraahu ikraah iyo qasabku waxa uu ku xasilayaa bitakhwiifi in qofkii lagaga cabsiiyo bidarbin shadiid in xoog loo garaacayo aw xabsin ama la xabisayo la xidhayo jeel aw itlaafi maalin ama xoolo laga qaadayo laga baabi'inayo wanaxwi daalika iyo wixii lamid ah marka waxay u badan tahay waan isdilayaadu inaanay waxba qasabayn waan isdila ama ifur taasi marka la eegeego waxay u badan tahay inaan aanay macno lahayn fuqaada agtooda ama hesdiisho ama furto ma qasbanida furniinka uu dhacaya waayo waa nafteediiba hadda ka warramaysa laakiin hadday adigii dee maaragtay ay dhibku gaadhsiinayso oonaad iskala difaaci karaynin ama caruurtaadii ama waalidkaagii markaasay markaa qasab noqonaysaaba waidaa dahara min almukrey qofkii mukraha ee la qasbayey hadday ka muuqato bifatxi raay qariinatu ikhtiyaarin calaamad tusinaysa inuu isagu sidan doortay waayahay waqacad alaaqda soo socota weyaan jawaabti furiinka u dhacaya oo calaamaddu waa sidee bian akrahu shaksu sida markaa kaana akrahu weeye waa iska tusaalatani sida inuu qof markaa ku qasbay calaa alaaqi alaain ama maarata furiin saddex ah ku fur buu yidhi fa allaqa waaxidatan markaasuu qura furay dalqad qura ayuu furay daxbad markaa ila ninkani saddex fur buu mid bay ku furan tahay dee midda markaa doonay soo ma isagaa xabadda u bayday de ninkaasi waa nin doortaye waqaca alaaqu furigaas uu dhacay wa idaa sadara hadduu ka ka soo fulo tacliiqu alaaqi calliqidii alaaqa bisifatin sifo ama shardi lagu xidhayey min mukalafin qof mukalafa xaggii hadday maaratay ka yimaado oo qof mukalafa ayaa wuxuu yidhi hiblaayo oo ninkii oo mukalafa ayaa wuxuu yidhi hiblaayo haddaad sidaas samaysid waad furan tahay wa wujida tilka sifatu sifadii baa la helo gabadhii baa wixii samaysay fii hayri takliifin isagoon isagii mukalaf ahaynoo waashayba faina alaaqa almucallaqa biha alaaqii ku xidhnaa sifadaasi yaqacu biha sifadiibuu ku dhacaya wuxuu yidhi hadaad ninkaa hebel la hadashid waad furan iyadoo ninkii la hadal buu isagii waashay isagiioo waalan bay ninkii la hadashay alaaqii waa dhacaya furiinkii wuu dhacaya waa laakiin hadday xasuusan tahay in ninkani uu yahay ninkii de wax weeyaan lagu yidhi haddaad la hadasho waad furmaysa w waa inay furiinkii tahay wasakraanu qofkii sikraanka ahaa ynfudu alaaquhu isaga furiinkiisu de ugu dhacayaa kamaa sabaqa saynu hore ugu soo sheegnay wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed allah aclam